الله وبركاته waxaan idinla wadaagayaa muxaadaro ka hadlaysaa u samafalka labada waalid birulwaalideyn u samafalka labada waalid waa waajib weyn oo cadiima oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala lagu sheegay sunnaha nebigana sala allahu calayh wasalam lagu sheegay ilaahay jala wacalaa kitaabkiisa qur-aanka waa ka ku yidhi waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana waqadaa rabuka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu farad yeelay oo xukumay anlaa tacbuduu ilaa iyaah inaydaan isaga mooyaane cid kale caabudin cibaadadana aydaan alla subxaana wa tacaala cid kale aydaan la wadaajin waa cibaadadii iyo towxiidkii wabilwaalidayn ixsaanaa wuxuu kaloo alla subxaana wa tacaala farad yeelay oo idinku waajibiyey inaad labadiinna waalid aadu isaan fartaan aadu ixsaan fashaan ood wanaag aad kula dhaqantaan oo xuquuqda ay idinku leeyihiin aad oofisaan qurطubi raximah اllahu tacaala ayaa tafsiirkiisa ku yidhi markuu aayaddan fasiray ana allaha amara subxaanahu bicibaadatihi wa towxiidihi ilaahay subxana wa tacaala wuxuu amray cibaadadiisa iyo towxiidkiisa ayuu idin amray da u fiirsada ikhwaaniga wajacala bira اlwaalidayni maqruuna bidalik markuu cibaadadiisiiyo towxiidkiisii in amray ayaa waxa uu ku xidhiidhiyey cibaadadiisiiyo towxiidkiisa in isaga loo cibaadaysto iyo in isaga towxiidkiisa la qiro wuxuu ku xidhiidhiyey in waalidka loo ixsaan falo waqadaa rabuka anlaa tacbudu ila iyaah waa mid wa bilwaalidayn ixsaana waa mid kale waxaa kaloo uu qurdubi uu leeyahay kamaa qarana shukrahuma bishukrihi in isaga eh, loo shukri noqo markuu sheegay uu yidhi aniga ii shukri naqa waalidkiinana u shukri naqa buu ilaahay subxana wa tacala kitaabkiisa qur-aankaa uu ku yidhi an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir ma garanaysaa markaa birulwaalidayn inaanu ahayn arin sahla aanu ahayn ee waa cibaado weyn iyo camal saalix ah oo cadiima oo jaliilah oo dadka saalixiintu ay weligood ay u kala dheerayn jireen oo hadday fursaddaasi soo marto in labadoodii waalid nool yihiin ama mid uu nool yahay ilaahay waxay ugu dhowaan jireen oo ay camal weyn oo cadiima u arkayeen inay waalidkooga ay u adeegaan u shaqeeyaan ixsaan u sameeyaan wax walba oo qalbigooga wanaag iyo raaxo gelinaya ay la yimaadaan taasi waa aayadaha qur-aanka dhinaca xadiiska nebiga sala allahu alay slam waxaynu soo qaadanaynaa xadiiska cabdulaahi bnu eh, eh, eh, mascuud radi allahu xadiiska cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu oo aad maqasheen marar badan uu yidhi sa'altu nabiya sala allahu ala qultu yaa rasuula allah nebigaan weydiyan ku uri ya allah ayu lacmaali axabu ila allahi caza wajal acmaasha tayba agga dhinaca alleh loogu jeceliyey qaala asalaatu calaa waqtiha salaadda oo waqtigeega la tukadon waqtigeyga aan laga saarin camalkaasuu ilaahay subxana wa tacala acmaasha ugu jeceliyey qultu uma ay camalkee camalkaa ku soo xiga ee ilaahay acmaasha ugu jecel yahay nebigu sal la alay slm wuxuu ugu jawaabay cabdillaahi biru lwaalidayn in labada waalid loo samafalo haddana waa kii weydiiyey su-aal saddexaad oo ah uma ay keebaa ku xiga wuxu yhi aljihaadu fii sabiili اllah marka ikhwaanii wa akhawaatii qaabka aan muxaadaradan aan u jeedinayo maanta maaha inaan ka hadlo axkaamta inaan ka hadlo maaha ikhwaani waxaan ka hadli doonaa allahuma salli ala maxamed qaabka aynu u samayno muxaadaradu maaha inaan ka sheekayno axkaamta iyo sida ay waajibka u tahay waxaan ku koobsaday aayadaha qur-aanka iyo xadiiska nebiga sal ly slam lakiin waxaan idinla wadaagayaa ballaan qisas in aynu ka faa'iidaysanno labadeenna waalid hadday nool yihiin ama u midkood nool yahay intay goorgoor tahay qisada ugu horraysa ugu cajiibka badan waa abu hureyra radi allahu tacaala canhu saxaabiga macruufkaa marka abu hurayre hooyadii ayaa gaala ayay ahayd marka wuxuu yidhi radia allahu canhu kuntu adcuu ummii ila alislaam hooyadii ayaan islaamnimada ugu yeedhi jiray wahiya mushrika iyadoo gaalo ah oo mushrikada fadacawtuhaa yowman maalin baan islaamnimadii ugu yeedhay laakiin xalkay iga aqbali lahayd hadal aan dhibsaday ayay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ka sheegtay waan ka murugooday dabeetna nebigaan u tegey sala allahu calay wasalam oon ku yidhi nebigii allow saasaa dhacday ee fadcu llaha an yahdiya um abi hurayra ee ilaahay nebigii allow ilaahay subxaana wa tacaala u bari inuu hanuuniyo abu hurayre hooyadii bal xirsiga eeg kolkaasuu nebigii u duceeyey abu hurayre hooyadii u yidhi allaahuma hdi um abi hurayra ilaahow hanuuni abu hurayra hooyadii hanuuni qisadan imaam muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey haddaan soo gaabiyo markuu nebigu ducadaa u duceeyey baa gurigii baan ku noqday dabeetana markay maqashay sanqadhaydii ayay tiri abu hurayra u kaadi anna waxaan maqlay biyo ay ku qubaysanaysay dabeetana markii qubaysigeedii ay dhammaysatay ayay tidhi yaa abaa hurayra abu hurayrow ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh way islaantay ilan ducadii nebigaa la aqbalee dee nebigu ku maqnaa sal lla ly slam guriguu ku soo noqday wuxuu soo noqday hooyadii oo qubaysanaysa oo isku diyaar garaynaysaa inay kelimatu tawxiid iyo shahaadateynkii ay ku dhawaaqdo nebigii baan ku noqday buu yidhi sala allahu alay slam faataytuhu wa ana abkii min alfarax hadda dhadhanso ikhwaani nebigii baan ku noqday markaan ogaaday inay hooyaday islaamtay ay ii sheegtay ayaa nebigii alle sala allahu alay slam baan ku noqday buu yidhi wa ana abkii min alfaraxi anigoo farxad aawadeed la ooyaaya allahu akbar waayo wuxuu dareemay radi allahu tacaala canhu fawska weyn ee hooyadii ilaahay u siiyey iyo liibaanta wuxuu ka cabsanaya inay hooyadii ay gaalnimo ku dhimato akhi wa ukhtii waxaa laga yaabaa qof masaajidka ku tukanaya oo diinta ku dhaqmaaya oo laga yaaba inaanu aabbihii tukan ama hooyadii aanay tukan soo maaha isagii waa nin ahludiina ah, laakiin aabbihii hooyadii ama ma tukadaan ama mid baan tukan ama mid baa diinta ka gaabinaya xanuun arrinkaasi ma kugu beeraa mise waa iska dhaaftaa aad gashaa gurigood ka soo baxdaa oo kama fakertid haddii aabbaha iyo hooyadaa walciyaadu billaah ay salaadla-aan ku dhintaan dhibaatada sugaysaa waxaa laga yaabaa in arrimaha adduunyada aad u diyaariso hadday maal kaa doonaan waad la garab taagantay haddii adeeg kaa doonaan waad waad u adeegaysaa laakiin salaad la-aantooda warwar kaama hayo waa qadiyad khatiira waxa ugu weynee waalidka lala jeclaadaa waa diin wanaag diin wanaag weeyaan iyo islaamnimo wuxuu yidhi markaa nebigu u ya rasuula allah qad istajaaba allahu dacwataka wahadaa um abi hurayra nebigii allahu ilaahay subxaana wa tacaala ducadaadii wuu aqbalay abuu hurayro hooyadiina wuu hanuuniyey faxamida allaha waanaa calayhi waqaala khayran nebigii ilaahay buu u um, xamdi naqay wuuna ammaanay khayrna wuu sheegay abu hureyre markuu arkay ducadii nebigu siday u shaqaysay horena ugu qanacsanaa nin sababtaasuu u yimide ayaa wuxuu wuxuu doonayaa inuu ducooyin kale nebiga ka helo sala allahu alay slam wuxuu yidhi nebigii allow waxaad ilaahay noo baraydaa inaannu mu'miniinta jeclaanno addoommaha ilahay muminiinta inaanu jeclaano iyaguna ayna jeclaadaan ilahay noo bari anigii hooyadii isagiismuu koobin hori hooyadii buu ka fikirayaa noo bari ilaahay in anigii hooyadeen aanu doomaha cibaad allahi almu'miniin aanu jeclaano iyaguna ayna jeclaadaan nagiiba haddana duco kale xalkii uu ugu duceeyey abu hurayre iyo hooyada oo yidhi allahuma xabib cabdaka haada wa ummahu ilaa cibaadika asaalixiin wa ummahu ilaa xabib cabdaka haada wa ummah ilaa cibaadika almu'miniin ilaahow addoonkaagana abu hurayra iyo hooyadii addoommaha jeclaysii waxabib ilayhim almu'miniin almuminiin muminiintuna iyaga ha jeclaadaan waa qiso la yaab la sooma ikhwaani oo aad iyo aad u cajo badan waay waa qiso inagu dhiiri gelinaysa inaynu waalidkeenna aynu khayrka la jeclaanno oynula daba soconno oynaan ka daalin oynu sujuudda ugu ducayno cabdullaahi ibnu cawn almuzani si hadalkiisu meel inagaga dhaco ibnu cawncidu haaban idiin sheegaya alimaam adahabi raximah allahu tacaala ayaa waxa uu yidhi ibnu cawn alimaam alqudwa caalim albasra alxaafid wuxuu yidhi waa imaam buu ahaa mid lagu daydo caalimkii reer basro ayuu ahaa xaafid ayuu ahaa waxaa la yidhi wa kaana min a'immati alcilmi waalcamal wuxuu ahaa imaamyada cilmiga iyo camalka labadiis ku tirsay caalimna uu ahaa caabidna uu ahaa ibnu cawn ayaa maalin baa naadathu ummuhu hooyadii baa u yeedhay yaa cabdillaah ya cabdillaah bay tihi fa ajaabaha wuu ajiibo wuu tegey laakiin maxaa dhacay isagoo hadalkaygii maqloo u tegey ayaa facalaa sawtuhu sawtaha hadalkiisii uu yidhi waaya hooyadii ayaa codkay ku hadashay buu wuxuu ku hadlay cod ka dheer wuu iscanaantay fa actaqa raqabatayni laba qoorood buu xoreeyey maxay ma sabab see aan codka ay hooya ku hadashay cod ka dheer aan ugu jawaabi karaa bal eega yacni sidaa very sensitive ayay ahaayeen marka waalidkooga laga hadlaayo cumar ibnu dar ayaa markuu dhintay nin yaroo aabbo wanaagsan u dhalay buu ahaa isaguna nin saalixuu ahaa lamaa maata cumar markuu dhintay baa lagu yidhi aabbihii kayfa kaana macak inankaagu suu kuula dhaqmi jiray inankaa ninkaad soo aastee dhintay see buu kuula dhaqmi jiray wuxuu yidhi maa mashaytu macahu bilaylin qad ilaa kaana amaamii habeen weligay lama socon hortayda ayuu socon jiray madowga isagoo ka cabsanayna inay cidi halka hore igaga timaado walaa binahaarin qad dharaar iyo maalinna lama socon ilaa kaana khalfii gadaasheedii socon jiray ixtiraaman lii ixtiraaman lii qaar baa imanka yacanii hooyadiioo marka gaariga la kaxinayu ayuu shirku ku boodaya kursiga hore hooyana xagga dambay fuulaysaa amaanba xagga dambuu fuulaya isna wuxuu leeyahy habeen haddaan wada soconno horteeduu socon jiray ilaalinaayo maalin hadduu ila socdona gadaashayda ixtiraam ixtiraamaayo wamaa calaa saطxan wa ana taxta guri aan ku jirana weligii dusha kamuu fuulin guri aan ku jiro weligii dusha kamuu fuulin wuxuu diidaayey in aabbihii uu ka sarreeyo oo ixtiraamka ay waalid ku hayan hadda dadkan aan ka hadlaya waa culimo weeyaan waa a'immadii iyo dad waaweyn oo a'immadii diinta ah dalqa ibnu xabiib isaguna caalim weyn buu ahaa alimaam adahabi raximah allahu tacaala ayaa waxa uu yidhi isagoo tilmaamaya zaahidun kabiirun min alculamaa alcaamiliin buu ahaa waalidkiisana wuu u samafali jiray ah, ilaa la yidhi yacni kaana miman yaksha allah culimada ilaahay ka cabsata ayuu ahaa maalin buu hooyadiina uxumbaar buu ahaan jiray uu samafali jiray dakhala calayha yowman maalin buu usoo galay faidaa hiya tabki hooyadii ooysa ayuu soo galay oo isagii hooyadii iyo xaaskiisii ayaa waxbaa dhex maray markaa hooyadii baa oyday iyadoo ooysuu soo galay markay hooyadii aragtay baa markiiba ilan dad waxay ahaayeen saalixiine ayay wuxuu ku yidhi maa yabkiig hooye maxaa kaa ooyey iyana markiiba lamay boodinoo xaaskaagaasa ay tiro igu qaalisay oo maxay maxay maxay marka waxay tiri Eh, ana badatuha ana dalamtuha hooyo arrinka iska dhaaf aniga xaaskaaga ku xadgudbay anigaana muranka bilaabay fa qaala waxa uu yidhi sadaqta hooy run baad sheegaysaa adaaba kaga horreeyey hadalka adaana dulmiyey walaakin laa tatiibu nafsii naftaydu marna iima ogolaanayso inaan la joogo imra'atan bakiita fiiha gabadh aad iyada darteed la oyday inay xaasii noqoto la sii joogo ma doonaayo miscar ibnu kidaam ayaa habeen baa hooyadii baa tiri hooye biyo ii keen iyadoo habeena fadahaba wuu tegey markaa biyii hooyadii u soo qaaday laakiin markuu soo noqday ayaa wuxuu miscar arkay waqad dahaba biha nowm iyadoo seexatay intii biyuha ku maqnaa galaaska biyaha ayaa dee waa qof weyne hurdadii baa la tagtay habeenkii oo dhan intuu habeen leekaa ayaa koobkii biyaha ahaa ayuu hooyadii la garab taagnaa muxuu diidayaa in hurdada ka kiciyo ayuu diidayaa way diidi jireen in codkaaga codka hooyada laga iyo aabbaha laga sarraysiiyo ibnujawsi ayaa kitaabkiisa albir wasila ku sheegay habeenkii oo dhan buu la dul taagnaa biyihii isagoo ka cabsanaaya maalinkaa maxay ikhwaani wuxuu ka cabsanayey in hooyadii ay hurdada ka toosto marka ilaa ay aroortii ay kacday hurdadii ka toostay uu garab taagnaa abulcabaas axmed ibnu cali ibnu muslim eh, alabbaar kaana min ashad الnaas wuxuu ahaa dadka kuwa ugu saahidaysan buu ku jiraa markaasaa hooyadii buu yidhi hooye waxaan doonayaa markaa kaana yadlub alxadiid cilmi xadiis ku dalbaayey marka hooyadii buu ku yidhi hooyo waxaan doonayaa inaan safro ilaa khurasaan oo aan qutayba qutaybata ibnu saciid aan xadiiska iyo cilmiga aan ka soo qaato qutaybana wuxuu ahaa waxaa axaadiista ka wariyey bukhaari iyo muslim iyo abu daa'uud iyo annasaa'i iyo atarmadi ibnu maajana biwaasita ayuu kaga wariyey o sheekh baa udhexeeyey bukhaari baa ka wariyey oo muslim baa ka wariyey oo anasaa'i baa ka wariyey oo abu daa'uud baa ka wariyey oo tirmidi baa ka wariyey waa ibnu maajana waxaan idhi biwaasita ayuu ka wari marka asxaaba eh, kutubu sita ayaa sidaa xadiiska ugu wariyey caalim weyn buu ahaa hooyadii baa abucabaas bay ku tiri may hooyo qutaybiya iska dhaaf sheekhee anaad ila joogisa anigaa kuu baahan ee ila joog waay dabeetana markii hooyadii dhimatay weli qutayb buu doonayaa ilan eh, culimadii xadiiska hore waxay odhan jireen eh, annuzuulu shu'mun in sanadkaagu hoosu dhaco oo sheekhaad cilmiga ka qaadan lahayd ardaygiisii aad ka qaadataa waa shum waa arrin baas طalab asanad alcaali sunnatu man qad madaa in sanadka caaliga a ah la doontaa oo loo safraa waxay ahayd sunnihii dadkii inaga horreeyey ee culimmadii iyo a'immadii xadiiska markay hooydii dhimatay ilan hooyadii baa tegi mayside wuu la joogay way dhimatay khurasaan buu u baxay magaalada balakh la yidhaahda afghanistan bay ku taallaa shimaal afghanistan mizaar shariif baa la yidhahdaa imika waay markuu balakh maraayo ayaa waqad maata qutayba qutayba ku socdaa warkii baa u yimid khabarkii la yidhi qutayba sheekhaagii sheekhaad ku socotay waa dhintay dadku markaa dee caalim weyn buu doonaayey iyo sanad caaliya waa laga tacsiideyn jiray <laughs> soo dadku maanta geerida iskama tacsiideeyaan sheekh dhaafay iyo sanadkiisa hoos u soo dhacayba waa laga tac waxba ku dhaafayba lam tudrik qutayba waa laga tacsiideyn jiray marka wuxuu odhan jiray haadaa hamaratu alcilm arrinkaasi waa midhihii cilmiga أني اخترت رضا الوالدة فعوضه الله علما غزيرا إني اخترت رضا الوالدة waxaan doortay hooyadii raallideeda ayaan doortay oon uga joogay inaan u safro waan keri karaaye laakiin waa maxay maadaama aan hooyaday raallideeda aawadeeda aan uga joogay facawadahu allahu cilman khasiira cilmi badan ayuu ilaahay i siiyey cilmi badan qutayba wuu i dhaafay laakiin ilaahay cilmi badan ayuu i siiyey bundaar min aimmat alxadiid ayuu ahaa waxuu yidhi aradtu lkhuruuj inaan baxo yacnii fii alab alxadiid inaan xadiiska doono ayaan ku niyaystoon baxay famanacatnii ummii hooyadee baa igu tiri bixi maysid fa aطactuhaa dabeetana waan aطeecay fa burika lii fiihi cilmigii xadiiskaaba lai barakiyey marka ani waan baxayaa waan rixlaysanayaa a waan xeraysanayaa markaan idhi ee hooyadee baa tiri dhaaf xeraysigoo aniga ila joog inaan kuu bahaya bir lwaalidayn waxa uu yidhi faatactuhaa allahu akbar yaalaha min manqaba sharaf iyo maqaam iyo karaamo laakiin maxaa dhacay buu yidhi fabuurika lii fiihi waa lii barkeeyey cilmigii xadiiska adahabi ayaa isagoo bundaar ka sheekeynaya wuxuu yidhi jamaca xadii xadiid albasra culimmadii reer basre xadiiskoogii ayuu urursaday walam yarxal muuna rixlaysan barran biummihi isagoo u baarifalaya hooyadii uma raxala bacdaha markay dhimatay wuu rilaystay maanta carruurta muslimiintaa waxaad arkaysaa hooyadii ama aabbihii oo ku leh aabba ila joog markuu haysuulka ka baxo aabba ila joog ha iga tegin jaamacaddan magaalada ku taala dhigo may may may may may waxaan tegayaa jaamaca hiblaa ayaan tegayaa midda qolada basketbolsha u ciyaarta ama futbolsha u ciyaarta uu jecel yahay ayuu doonayaa inuu safro saa hooyadii oo u baahan aabbihi oo u baahan oo laga yaabo xitaa inaa inaanu ma garanaysaa musaacadadiisa u baahan yihin ayuu halkaasu kaga dhaqaaqaya iyo wax taana u ogolaan culimmadani waxa weeyaan qutayba ibn ayuu abulcabaas raximah allahu tacaala ka habsaamay oonu tegin barran waa imaka dee e, maca alfarq alshaasic iskuma qiyaasina lakiin in cuquusha u soo waa inan ama inan scholarship ka heshay harford ama yeel ama stanford markuu high schoolkii bixi ay dhameeyeen oo hooyada ku leeday hooyo waan ku baahanay la joog jaamacada waa ka jaamacada tanba dhigo aniga ii samafal waan kuu ducayn hooye adduunya aakhire le abadan mahaar fayr baan adiga kaaga hadhaa islaantaadana wala anan ka hadhayn are you crazy ha ah, saasaan ohanaya are you crazy dabcan illaa man raxim allah qaar badanoo ilahay u naxariistay oo baarriinaa jira marka waxaad arkaysaa ikhwaanii waa akhwaatii yacni sida dadkii hore salafku ay ahaayeen waay xaywa ibnu shurayx ayaa isaguna caalim buu ahaa yaqcudu fii xalaqatihi yucallimu nnaas xalaqadiisi ayuu fadhiisan jiray sade uu cilmiga ardayda u baro markaa ardaydiisi baa la fadhidaa fa taquulu ummuhu hooyadii oo guriga joogta ayaa u yeedhi jirtay qom kacbay odhan jirtay oo digaagga halkan inoogu xidhaysan soo sii shaciirka heedda soo sii ah. <laughs> malidinku qiyaasa maaha niyo nin dhalinyaro maaha waa caalim xalaqad leh xero u fadhido culumaa u fadhida oo wax baraya hooyadii baa dee hooyadiisa maxaa garhkiisan iyo cilmigiisan maxaa ka galay waxay waxay garanaysaa maalintay ma garanaysaa ay ay saxarada ka biinaysay ee dhabteeda ku kaadsaayey <laughs> soo maaha isaga taasay u tahay kaasuu yahay baan u jeedaa lakiin de imankuu cilmi yeesho uu nin noqdo iyadaa soo saartay isagoo xalaqadiisii fadhiyaa ayay ku tiradaa kacoo eh, waa xilligii digaagga heeda la siinaye ordo kacoo sii fa yatruk xalaqata siduu xalaqadiisa ka kici jiray wayadhab liyafcal maa amaratu ummuhu siduu u sameeyo waxa hooyadii ay ku amartay allahu akbar waay <clears throat> waa qiso in la yaab la soo maa ikhwaani hmm. radi allahu tacaala canhu eh, eh, markuu aroortii baxaayo ayaa albaabka hooyadiibu ishortaagi jiray markuu doonay buxaa ama aroor ama ama galaba waqafa calaa baabiha buu albaabkeega ishortaagi jiray fa qaala wuxuu odhan jiray assalaamu calayka yaa ummaahu waraxmat ullaahi wabarakaatuh hooyoy assalaamu calayki a yaa ummaa hooyoy waraxmat ullaahi salaanta iyo raxmadda ilaahay iyo barakooyinkiisu dushaada ahaadaan fataquulu iyaduna waxay odhan jireen waxay odhan jirtay wa calayka yaa bunay waraxmat ullaahi wabarakaatu intii uu ku salaamay ayay ku salaami jirtay fayaquulu saaduna ku odhan jiray raximaka allah kamaa rabbaytanii saqiira hooyoy alla hooy wanaagsan ah aquulu raximaka allah kamaa rabbaytanii saqiira oo ilaahay ku naxariisto si aad ii soo korisay anigoo yar fataquul iyo waxay ugu jawaabi jirtay raximaka allaahu kamaa barartanii kabiira adigina ilaahay ku naxariisto sidaad iigu baari fashay anigoo weyn inuu xusuusto ayaa loo baahan yahay waxay hooyadii la soo martay wixii aabihii la soo maray allah inu waalidiintiina intii dhammata u naxariisto inta noolna oo adduunyadana ku karaameeya aakhirana dhammaantood meelruun ilaahay ugeeyo nebiga sala allahu caleyh wasalam ayaa wuxuu arkay isagoo jannada ku jira sala allahu caley wasalam markaasuu yidhi fasamictu sawta qaari'in ah, qof qaariya ayaan codkiisii maqlay buu yidhi nebigu sala allahu caley wasalam faqultu man haada waxaan waa kuma ninkaa qur-aanka akhriyaya codkaas ku hayo saa lagu yidhi waa xaaritha ibnu nucmaan kaana baaran biummihi waxaa la yidhi wa kaana abara annaasi biummihi hooyadii dadka ugu baari badan buu ahaa markaa nebigu riyu ku arkay nebigu sal lla alay slam markuu loo sheegay ninkan uu jannada ku arkay waa xaarisa binu nucmaan ayaa wuxuu yidhi hadalka macruufka uu yidhi kadalikum lbir kadalikum lbir waa kaa samafalku samafalka waalidka ikhwaani wakhawaati adduunyadana maamuus iyo sharaf ayaa lagu helaa aakhirana waxaa lagu gaadhaa maqaamaad aad u waaweyn oo sidaan muqadimada ku soo sheegay birulwaalideyn waa cibaado weyn oo wax lala meel dhiga aana jirin abuu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi cabdillaahi bn cumar radi allahu taala waxaa sheekada cabdillahi bn cumar radi allahu tacaala canhu ayaa isagoo kacbada ag jooga u dawaafaya ayaa waxaa la kulmay rajulan yamaaniyan nin reer yamaneeda yatuufu bilbeyti oo kacbada dawaafaya oo xamala ummahu waraa'a dahrii wuuna dawaafaya hooyadiina dhabarku ku sitaa oo iyadana uu tawaafinaya cabdullaahi bni cumar oole wuxuu leeyahy waayo waxaan ku ahay awr hayina ayaan ku ahay dhabarku ku sidaa wuuna dawaafaya wuuna la dawaafayaa saa cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu oo dee cilmi iyo khayr lahaa una garanaayo ayaa waxau ku yidhi ataraanii cabdillahu may aragtaa inaan u abaalguday hooyadii hooyadii inaan u abaalguday maadaama aan dhabarkaba ku sido oon la dawaafaayo ma is ajarkii ay igu lahayd waan abaalguday cabdillaahi wuxuu ku yidhi walaa talqa min talaqaatiha oo ilaahay subxaana wa tacaala ina waafajiyo inaynu sharafno aynu karaamayno oo wax dhibaaya aynaan aynaan u keenin aha xanaakhiya culimo maanta nool oo waalidkooga cagaha ka dhunkada iyagoo jannada ka baarhbaarhaya hooyadood labada labada cagoodood hooyadood hoosteeda ay intay foorsadaan ay dhulka fadhiistaan ay labada caga hooya dhunkada aلzuhri ayaa wuxuu soo wariyey zaynulcaabidiin waa xusein bn cali inankiisii waad garanaysaan waa waa min alilbeyt waa nin shariifa cali baa awow ahaa faatimo ayaa ayeydii ahayd nebiga ayaa awo ma garanaysaa awow ahaa hooyadii u baariferi jireen markaasaa waxaa lagu yidhi zaynulcaabidiinow cali bnu xusein ibnu cali ibni abi aalib adow hooyadaa cuntada sixun kuula cunaayo kumaanaan aragee baarinadu waad u tahee maxaa jira baleega wuxuu ku jawaabay ikhwaani wakhawaati wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa haddaan saxan kula cuno cuntadaa sixanka ku jirta qayb ka mida oy doonaysay inay gacanta ku qaadatoy niyaysatay inaan ugu horeeyo fa akuunu qad caqabtuhaa dabeetana aan noqdo mid caaq ku noqday hooyadii very sensitive bay ahayn marka qadiyadda birulwaalidiin wasla deeroo hiliba ama khudaar saxanka aan hooyada wax kula cunaayo dul taallaa ayaan ka cabsanayaa haddaan qaato ay ahayd mid ay hooyaday ku fikiraysay inay gacanta usoo fidsoonka ka horreeyey waxay u arki jireen inuu yahay mukhaalafo iyo cuquuq alwaalideyn maxamed ibn اlmunkadir wa kaana min amati الsalaf raximah اllahu tacaala ayaa wuxuu yidhi habeen baa anigee walaalkay baa hooyadey baanu la joognay buu yidhi markaa walaalkay baata yusalli akhi cumar walaalkii cumar baa la odhan jiray maxamed ibn munkadir anigee walaalkay baa habeen baanu hooyadey la joognay walaalkay habeenkii o dhan buu qiyaamuleyl u taagnaa aniguna cagaha ayaan hooyadii u duugaayey buuyidhi cagaha ayaan hooyadii u duugaayey wamaa axabu wamaa uxibu ana laylatii bilaylatihi allahu akbar wamaa uxibu ana laylatii bilaylatihi wallahi ma jecli buu yidhi inaan camalku habeenkaa samaynayey ee qiyaamka ah tahajudka ah kaana yaquumu biaayaati illaahi inaan ku doorsado camalkii aan samaynaya ahaa maxay inaan hooyadii cagaha u duugaayey akhii hadday hooya ku ag joogto dadka saalixiinta ilaa maanta nool qaar baa iyagoo masaajidka dhex fadhiya laga yaabaa inay soo dhacdo hooyo keliya intay kitaabka qur-aanka meel iska dhigaan iyo wardigiiuu ku jiray ayuuntu ka baxa masaajidku hooyadii ugu tagaa culimada maanta nool dadka saalixiinta hataa yana caalimo noqon oo arka hooyadii oo u sheekeeyo oo u farax geliyo oo cidlada ka biiyo maraykan ay uga khayr badan tahaybaa qur-aanka u akhrisanaayo iyagu saasay ahaayeen waxaan ku soo gabagabaynayaa muxaadarada qiso casrigan dhacday oon akhriyey sannado ka hor baa qisadaasi soo martay waa qiso la yaab leh waxay wax ka sheegaysaa ikhwaani wakhawaati suuradda foosha xun ee dadka qaar maanta nooli ay kula dhaqmaan labadooda waalid qisadan waa dad carabi weeyaan nin dahabloo dahabka iibiya ayaa soo warinaya qisadan wuxuu yihi waxaa ii soo galay maalin maalmaha ka mid ah nin iyo xaaskiisii iyo hooyadii iyo malaha laba carruur ay wateen markaa ciiddii baa soo socota buu yidhi markaa ninka xaaskiisii ayaa dukaankii dahablaha ah ayay dhinac walba kaga dhaqaaqday siriskan soo qaad shuurigan soo qaad kaatuunkan iyo fargalkan soo qaad dee waxay urursatay dahab badanoo aan la qiyaasi karin hooyadii ayaa isagoon arkayn dabcan kamama fekrinba ayaa kaatun ama fargal dee aan u dhigmin waxaan ay xaaskiisu qaadatay ayay maalinkaa maantaa ay xisaabtii ku darsatay markuu ninkii kaasheerkii u yimid dahablihii xisaabtu waa imisa waa intaa waa intaa wuu garanayaa dahabka ay xaaskiisii iftay qiimihiisii wuxuu arkay in lacag taqriiban haddaan xusuustaydu sax tahay ilaa boqol riyaal ama boqol dirham ay ku siyaaday suu yidhi boqolkan ziyaadada ah xaguu ka yimid wuxuu yidhi hooyadaabaa hooyadaabaa kaatun fargal ku iibsatay mee buu yidhi kaatunkii intuu soo qaaday ayuu sidaa u tuuray uu yidhi oo islaamuhu madahab bay xidhaan madahab bay u baahan yihin islaamtii way murugootay way iska baxday gaarhigay ku noqtay waa hooyadii wuu ka daba tegey ninkii dahablaha baa wala kala baxay war maanad isku xushooni maanad bil aadam ahayn war ma hooyadaa saa loo dhaqmaysaa ayna biruhaa allahu akbar dee markuu hadalkii maqlay baa dee waa qof dhul masnuuna joogee u iscanaantay hooyadoo gaarigii fadhidaa ayuu ku noqday suyuhi hooy raalligahaw haw soo noqo waxaa doontay qaado mayba tiri hooyo hooyo mayba tiri waxaa islahaa fargalka ama kaatunkaasi marka berri la ciidaayo farxadda ciidda dadka la qaybso laakiin farxaddaydii waad burburisi waxaad samayn ragtaa kuwa labada suuradood qisaskaynu ka soo sheekaynay salafka qaar baa ikhwaan waxaan akhriyey la yidhi habeenkii intaanay hooydii seexan furaashka hooydii ku seexanayso ayuu intuu hurgufo ayuu gacanta sidaa uda mariyaa suu ku seexdaa suu haddana gacanta mariyaa suu u ogaado inuu furaashku uu jilicsan yahay suu hooyadii ihaakaalay seexo qisaskii aan soo sheegay ku celin maayo laakiin labada suuradood ikhwaanii aadba waa isbarbardhigi kartaa waalidka xaquka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayn ixsaana in ilaahay loo cibaadaysto isaga tawxiidkiisa la qiro ayuu ilaahay ku qarinay oo ku xidhiidhiyey in waalidka loo ixsaan falo Eh, in waalidka la xumeeyaa suwar iyo noocyo badan bay leedahay waxaa ka mid ah in lagu qayliyo waxaa ka mid a ah walciyaadu billaah in gacan loola tago waxaa ka mida ah iyagoo baahan aan waxba la siin waxaa ka mida ah iyadoo aan la ziyaaran waxaa ka midan waxaa ka mid a iyadoo la canaanto walciyaadu billaah waxaa ka mid a amarku siiyeen oad qaadan weyday waxaa ka mid ah in waxay ku farxi lahaayeen oo dadkiina ku farxi lahaayeen aanadu samayn waa fursad qaaliya in waalidka loo samafalo in waalidka ma garanaysaa xaqa aynagu leeyihiin la guto nasal allaha jala wacalaa biasmaa'i اlxusnaa wa sifaati اlculaa inaynugu arsaaqo inaynu waalidiinteenna inta nool aynu baariin u noqonno intay dhimatayna inaan ducada ka ilaamin nasal اllaha tabaaraka wa tacaala ah, inuu ilaahay dhammaanteen iyo waalidiinteenna iyo duriyaadkeenna iyo caruurteenna iyo axbaabteenna dhammaantoodba iyo zawjaadkeenna ee dadkaanu jecel lahay waman iyo cid kastaoo ixsaan inoo samaysay min culamaa'ina min almu'miniina wاlmu'minaat wاlmuslimiin wاlmuslimaat inuu ilahay jannatu firdowsa inoogu kulmiyo wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu